laba baab buu sheekhu raximah llahu tacaala uu inoo soo dhameeyey baabkii baabulkalaam iyo baabkii labaad ee baablicraab labada baabba sheekhu waa ka soo warramay oo waa ka soo hadlay baabkii baabulkalaam waxa uu kaga soo waramay saddex masalo baabkii baabulicraabna waxa uu kaga soo waramay isagana saddex masalo marka lixda masalo ayuu ka soo waramay ijmaal ahaan hadii la tafsiiliyana intaa way ka badnaayeen baabkani waa baabkii saddexaad ee ahaa baabu macrifati calaamaati alicraab baabkii weeyaan marka baabkana sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu kaga warami doonaa laba masalo ayuu kaga warami doonaa labada masale ee uu kaga warramaya ay waxa ay yihiin dikru calaamaati aqsaami اlicraab icraabku qaybihii uu lahaa calaamadaha lagu garanayo baabkan ayuu ku tilmaami doonaa masalada labaad ee uu ku sheegi doonaa waa dikru mawaadici calaamaati aqsaami اlicraab icraabkaasi qaybihiisu calaamadaha ay yeesheen mawaadicda iyo boosaska ay degaanna baabkan buu sheekhu raximah اllahu tacaala uu ku sheegi doonaa marka guud ahaan labada masale ayay noqon doonaan haddii waxa weeyaan lasoo ijmaaliyo haddii la tafsiiliyana waxay noqon doonaan calaamaadka uu ku sheegi doonaa waxay noqon doonaan afar toban calaamadood mawaadicda ay degayaanna waxay noqon doonaan koob iyo toban koob iyo toban iyo afar toban isku ge misa shan iyo labaatan masley noqonayaan marka haddii la tafsiiliyo haddii lasoo ijmaaliyana labada masley noqon doonaan marka waxa waxau ku tilmaami doonaa afar iyo toban calaamadood afar iyo tobanka calaamadood rafca waxa ay leedahay afar calaamadood nasbana waxa ay leedahay shan calaamadood khafdana waxa ay leedahay saddex calaamadood jazmana waxay leedahay laba calaamadood bay leedahay laba calaamadood ayay leedahay calaamadaha afar iyo tobanka ah waxa usuul ah ama asal ah afar damo waa asal rafco ayayna asal u tahay fatxana waa asal nasbo ayay asal u tahay kasrana waa asal khafdo ayay asal u tahay sukuunkuna waa asal oo jazme ayuu asal u yahay tobanka kale ee soo hadhayna furuuc baa la dhahdaa ama nawaaib bay noqonayaano kuwa asalka ayay naaib ka noqon doonaan markaa sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu soo horraysiiyey rafco calaamadaha ay leedahay limaada liannahu icraab lcumadi rafcaha calaamadihiisu waxay icraab u yihiin waxyaalaha cumadkaa ee tiirkaa ayay icraab u yihiin sida aawadeed ayuu calaamadihii kale uuga soo horumariyey markaa beydkan hore waxau ku tilmaami doonaa rafca calaamadaha ay leedahay in ay afar yihiin intaa wixii ka dambaysana wuxuu sheegi doonaa calaamadaha afarta ahi mawaadicda iyo boosaska ay degayaan mawaadicda ay degayaan ijmaal ahaan sida sheekhu uu sheegay waxay noqon doonaan sideed laakiin waxaynu ku socon doonaa qaabkii kitaabka ajrumigaba aynu kusoo soconay ee ahaa tafsiilka marka koob iyo toban bay noqon doonaan mucrabaadu waa koob iyo tobankaa wey waxyaalaha la icraaba koob iyo tobankaa sideed baa asmaa ka saddexna waa afcaal waxa u horeeya alsmu almufradu almunsarifu waxa labeeya alsmu almufradu hayru lmunsarifi waxaa saddexeeya jamcu tagsiir munsarifa waxaa afreeya jamcu tagsiir hayru munsarifa waxaa shaneeya jamcu lmu'anath asalim waxa lixeeya almuhanna waxaa toddobeeya jamcu lmudakar asaalim waxaa sideed ku noqonaya alasmaau alkhamsatu xagga afcaashana ficilkii mudaaric ayaa waxa weeyaan dee fara badanaya oo waa mido waa mudaaricun laakiin isaga laftiisaa sii qaybsamayo wuxuu qaybsami doonaa saxiixu laakhir iyo muctalu laakhir iyo alafcaal ama alamhilatu alkhamsa marka koob iyo la icraabaaba guud ahaan waa koob iyo ismiga mufradka munsarifka horan waynu u tacriifinay inagoo dul marayna waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa waaxidin waqabila tanwiina waljara bilkasrati waa ismiga hal tusiya ama laba ha ahaado ama dhadig ha ahaado aqbalana tanwiin aqbalana in lagu jaro maxay kasre in lagu jaro ismigaasaa la idhaahdaa ismi mufrada oo munsarifa sida zaydun oo kale kiisa maalaayansarifkiina waxaa la odhanayaa maa dalla calaa waaxidin walam yaqbal tanwiina waljara bilkasra kii horunbu lamid yahay keliya wuxuu kaga duwan yahay tanwiinna ma aqbalayo kasre in lagu jirana ma aqbalayo waa sida axmed oo kale dee jaaa baad odhanaysaa tanwiin qaadan maayo kasradiina marartu biaxmedi odhan maysa marartu biaxmeda baad odhanaysaa jamcu taksiirka waxaa la idhaahdaa ma dalla alaa ma dalla calaa akara min inain maa taayuri binai mufradihi maca tagayuri binaai mufradihi waqabila tanwiina waljara bilkasra waa isagii oo munsarifa sida jaaa rijaalun oo kale isagiyo maalaa yansarifana waxaad odhanaysaa un maa dalla calaa akara min inain maca tagayuri binaai mufradihi walam yaqbal itanwiina waljara bilkasrati sida inkasarat masaabiixu oo kale waa yahay waxaa inoogu soo xigay jamcu muanat asaalim waxaa la yidhahdaa maa jumica bialifin wataain maziidatayn calaa mufradi waa waxa lagu jamciyo alif iyo ta ziyaad ah, mufradkiina ziyaad ka ah la dhahdaa isagana waxaa inoogu soo xiga muanihi muanahana waxaa la idhahdaa maa dala cala tnain biziyaadati waawin biziyaadati alifin wa nuunin fi akhiri fi xaalati rafci wa yaain wa nuunin fi aakhiri fi xaalatay nasbi waljari zaydani iyo zaydayni jamcu dakr saalimna waxaa la idhahdaa maa dalla calaa akara min inain biziyaadati waawin wa nuunin fi aakhirihi fi xaalati rafci wa yaain wa nuunin fi aakhirihi fi xaalatay nasbi waljari zayduna iyo zaydiina unbuu noqonaya caamilka labada damana lagu kala saaraya waxaa u dambeeya alasmaa lkhamsa cadduha xadduha iyada waa sida adduha xadduha cadduha tacriifkeegu waa tirinteeda waa shanta qaacidaynu soo qaadanay ahayd aye ana shaya idaa kaana maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddii lagu xasrin karo oo lagu koobi karo tiro way ka kaaftoomaan in la tacriifiyo markaa xaduha cadduha iyada tacriifkeegu waa tirinteeda shantaas baad iyada ku xifdeesa halkaa asmaadii baa nagaga dhamaatay sideedda ahaa tacaariiftooda la soo celin maayo ficilkiina waa saddexo ficil mudaarico saxiixulaakhira wa huwa kulu ficlin mudaaricin lam yakun fi aakhirihi axadu axrufi alcila athalaatha wahiya alwaawu walyaau wlif waa ficil kasta oo mudaarica akhirkiisa aanu ahayn xaraf ka mida ah xuruufu ciliya saddexda alif kuma dhammaado ya kuma dhammaado wow kuma dhammaado ka nasara wadaraba waqatala waqacada waxaaso dhan waa saxiixulakhir muctalkiina waxaa la idhahdaa kulu ficlin mudaaricin kana fi aakhirihi axadu axruf lcila athalaatha wahiya alwaagu walyaau wlalifu sida yakhshaa yadcuu yarmi isagana waka waxa ku yimid afcaal khamsihi waxaa la idhahdaa waa kulu ficlin afcaal khamsaha ilaashanun maxay yafcalaani tafcalaani intaasuna ilaashan ya nin baa waaa la weydiy waa lagu yidhi ja aliyun raab jaa aliyun icraab baa lagu yidhi kadibna waxa weeyaan waa werwareegeysto wuxu yidhi halkaa cali hadduu zayd ooli lahaa waxa ku dhaca waa la yaabi lahaa si fiican baanu icraabi lahaa ya marka muxuu zayd buu ogaa inuu faacil yahay de marka inaad halkaas ku gaabsatid ma yafcalaani keliya un ha ilaashanin ficil kastoo mudaarica waa laga keena lakin qaab baa looga keena tacriifka markaad baratid kulu ficlin mudaaricin budia bilyaai waa ficil kasta oo mudaaric oo ya lagu bilaabay warafaca alalifa walwaawa walyaa rafciyey oo faacil looga dhigay alif yafcalaani ama wow yafcaluuna ama bes faqad ah, marka ya lagu bilaabo keliya muxuu rafciyaa alif iyo wow labadaasa faacil unoqdo o raciya bd budi bita ama tabaa lagu bilaabay warafca li li uu rafciye tafcalaani wlwaawa wow buu rafciye tafcaluuna wlyaa ya buu rafciye tafcaliina marka qaabkaasa loo sameeya maadaamad baratay qaabka loo sameeyo ficil kastoo mudaaric waad ka keeni kartaa yafcalaani keliya taagnaan mayse markaa tacaariifta coob iyo tobankoodaba intaasaan kusoo khulaasayn markaa sheekhu wuxuu yidhi isagoo taa ka warramaya للرفع منها damat waawun alif kadaaka nuunun haabitun laamun xadif lirafci waa khabar soo taqadumay lirafci ay kaainu lirafci rafca waxa u sugnaaday minhaa ay min tilka alcalaamaati calaamaadkaa xaggooda waxa uga sugnaaday arbacatun afar damatun ay alcalaamatu luulaa calaamada koowaad damatun damo weeye waawun walcalaamatu thaaniya calaamada labaadi waawun wow weeye alifu waalcalaamatu thaalitha calaamada saddexaadi alifun alif weeyi kadaaka ay kaainun kadaaka madkuurkaa lasoo sheegay oo kale waxa a nuunun nuun nuunka oo thaabitun sugan fi lafdi lafdiga ku sugan nuunkaasoo laa munxadifun mid xadfoomay aan ahayn minhu min alafdi lafdiga ka go-an aan ahayn marka wuxuu tilmaamayaa calaamadaha rafca ay leedahay in ay afar yihiin sidii kitaabkii hore asalkiiba uu usoo tilmaamay waxaa u horeeya damo wuxuu u horeysiiyey liannaha alaslu iyada ayaa asal ah oo shayga damo inta ay degi karto ee damo lagu icraabi karo hayrkeed iman maayo wow buu ku xigsiiyo wuxuu ugu labaysiiyey liannahaa bintu damma waa damada inanteeda litawaludihaa canhaa cinda alishbaaci marka damada la dhargiyo wow baa ka dhalata sida aawadeed buu ugu xigsiiyey alifun wa alifun waa alif alifta wuxuu ugu sadexeeyey liannahaa ukhtulwaawi wowda ayay walaalo la tahay fi kwni kuli minhumaa xarfa cilatin mid kasta oo wowda iyo alifta kamidii waa xarfu cilo xaggaasay ku walaaloobeen wuxuu u dambaysiiyey nuunta ayuu u dambaysiiyey oo wuxuu ugu dambaysiiyey nuuntu rafco ayay ficil calaamo ugu tahay ficilkuna ismiga waa ka dambeeya calaamadiisuna markaa calaamada ismiga waa ay ka dambaynaysaa markaa beydkan guud ahaan wuxuu kuugu sheegay un calaamaadka ay rafca leedahay inay afar yihiin afartaa labaa loo qaybini oo usuul iyo furuuc baa loo qaybini ta hore ee ugu horeysa ee damadii waa asal saddexda kalena waa waxa weeyan waa furuuco iyada ayay naayib ka noqdaan marka lirafci waa khabar soo taqadumay waay minha jaariya majruurka labaadna laftiisu wuxuu ku tacaluqaya hore waxa uu ku tacaluqay damatun mub waxaad ka dhigan kartaa mubtadiya muahara waxaa kalood ka dhigan kartaa damatun khabar baad ka dhigan kartaayo mubtadihi ayaa go-an lirafci ay kaainun lirafci rafco waxaa u sugnaaday minha ay min tilka alcalaamaati calaamadaha aan soo sheegnay xaggooda waxa uga sugnaaday arbacun arbacatun afar damatun ay alcalaamatu luulaa calaamada koowaad damatun damo weeyi waawun ay alcalaamatu thaaniya calaamada labaadi waawun waw weeyi alifun ay alcalaamatu thaalitha calaamada saddexaadi alifun alif weeye ama damatun baad mubtadi ka dhigan kartaa waawun wa alifun cadfun bilaa caadif baad ka dhigan kartaa kadaaka ay kainun kadaaka madkuurkan aan soo sheegnay oo kale waxaa oo dami iyo wow iyo alif waxaa lamid ah nuunu nuun baa lamid ah nuunu nuun nuuntaasoo thaabitun sugan fi lafdi lafdiga ku sugan oo qoran nuuntaasoo laa munxadifun laadani waa naafiyadi waa caaifada waad garanaysaa mayla tahay nuuntaasoo laa munxadifun mid go-aan aan ahayn minhu ay min alafdi lafdiga mid ka go-aan aan ahayn marka nuuntu shardi bay leedahay shardiga udhigana waa maxay waa inay thaabitatun filafdi tahay oo waa inay sugan tahay oo ay qoran tahay afarta calaamado halkaasi ayaynu kaga baxnay mawaadicdii buu doonayaa sheekhu inuu kuu tiriyo horeyna waxaynu u naqaanay damo ayuu usoo horaysiinayaayo dama mawaadicda ay degaysa ijmaal ahaan marka la eego dee waa afar tafsiil ahaan markaynu eegno sideenii haddaynu ku soconnona waa toddoba soo sameen toddobadaasi afar shan baa asmaa ahaa labana maxay ahaayeen afcaal bay ahaayeen waa intii <clears throat> fadammu ay fadamatu tadii buu ka gooyo lidaruurati nadmi buu uga gooyey yajuusu fi shicri maa laa yajuusu fi hayri shicirka waxa ku banaan hayrkii waxa aan ku banaanayn waayo dama haddii aynu cabirno waa alqaabu lbinaa taada marka la cabiro maxay noqonaysaa waa alqaabu licraab bay noqonaysaa fadamu ay fadamatu damadii fismin ay kaainatun waxay ahaatay fismin ismi dhexdii ayay ahaatay ismigaasoo mufradin la keliyeeyey wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi ay jaaa axmadu axmed ayaa yimid marka aad qaadaysidka axmedi baad ohanaysaa lidaruurati nadm sheekaa kaa jabaya haddii kale ka jaal acbudi baad iyadana odhanaysaa toora ayaad qaabilsiinaysaa wa jamci tagsiirin wa fii jamci tagsiirin jajabinta jamceega jamca dhexdiisa ayay ahaan wadaalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi jaaa waxaa yimiday alacbudu addoommadii ayaa yimiday wuxuu ku bilaabay haddaba ismigan mufradkiihi ismi mufrad naxwiyintu marka ay ka waramayaan shan baab u mara horeyna waynu usoo baranay shanta baabee maro waxa uu maraa baabulkelima mufradka wax gaara loo yaqaana baabulicraab mufradka wax gaara loo yaqaana baabulmubtada walkhabar mufradka wax gaara loo yaqaana baabulcalam mufradka wax gaara ayaa loo yaqaana baabulaa annaafiya liljinsi wa fii baabi lmunaada mufradka wax gaara ayaa loo yaqaana intaba waynu soo baranay shantaba baabulkelima waxaa loo yaqaanaa maa nutiqa bihi mara waaxida aw maa laa yadulu juzuhu calaa juzi macnaah kaasaa loo yaqaana sida zayd oo kale dee zayd baa mufrada baabulicraab marka la joogo waxaa loo yaqaanaa maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai alkhamsa saasaa la dhahda waa waxa aan musano ahayn jamacna aan ahayn labadaasina aan la haleeshin asmaa khamsana aan ahayn kaas baa la dhahdaa ismi mufrada bab mubtada wlhabr waxaa la idhaahdaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waynu soo qaadanay baabulcalam waxaa la dhahdaa maa laysa murakaban waa waxa aan murakab ahayn baabu la annaafiya liljinsi wa fii baabi lmunaada waxaa loo yaqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf markaa shantaa baab ayuu maraa shanta baab mufrad ismiga mufrad hadda iska xif saasaa loo yaqaana haddaba ismiga mufradki ama munsarif ha noqdo ama ha noqdo ayru munsari ari male dame ayaa degaysa labadaba axmed wuxuu ku tusaaleeyey isagii oo ayru munsarifa ja waa ficil maadi weli maynaan gaadhin inkaasaan soo baranay de axmedu waa faacil marfuucu bija wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu cala akhiri linahu smun mufradu ayru munsarifin saasaa la odhanaya isagii oo munsarifa jaa zaydun weeyaan zaydun waa faacil marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri linahu smun mufradu munsarifun saasaa la odhanaya jamcu waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa akara min inain maca tagayuri binaai mufradihi ama isna munsarif ha noqdo ama hayru munsarif ha isagii oo wuxuu kuu tusaaleeyey munsarifa ya waa yahay jaaa alaxbudu isagii maala insarifna muxuu noqonayaa inkasarat masaabiixu iyo wixii lamid a ah weeyaan jamcu tagsiirka kitaabkii horena kuma inaan soo sheegin bal in yan asdul taagno wa anwaacu tagsiri eh, sitatun tagsiirka anwaacdiisu waa lix lixdaasi ima biziyaada ziyaado wax lagu ziyaadiye tagsiirkaasi inuu ku xasilay mufradkii wax lagu daray wax kale oo isbedelayna muu jirin tusaale sinwun sinwan sinwun waa laanta keliya sinwaanna waa laamaha faraha badan leh hadda sinwun waa mufrad sinwaanna waa jamcu taksiir maxaa lagu jejbiyey mufradkii maxaa ku dhacay ziyaadaa ku dhacday oo maxaa lagu siyaadiyey nuun iyo iyo alif baa lagu siyaadiyey kaasi waa isagii oo ku xasilay biziyaada faqad ziyaado keliya isagii oo ku xasilaya naqsi keliya mufradkii laftiisiibaa wax laga sii dhantaalaya wax laga yaraynaya tusaale tukhamatun tukhamatun waxaa la idhahdaa af soomaali waxay ku noqonaysaa waa dacaqurun weeyaan halka dacaqurun baa tukhamatun la idhahdaa jamcoogu waa maxay waa tukham tukham markaa muxuu isku bedelay jamci jamciibaa sidii mufradka isaga laftiisa wax laga sii dhimay tukhamatun buata baa xagga dambe kaga jirtay ta'dii baa laga jaray waa binaqsin faqad ima bitabdiili shakli faqad xarakada oo keliya in ay isbedesho tusaale asadun waa halka libaax usudun waa libaaxyo fara badan muxuu isku bedelay iminkana bitabdiili shakli faqad ama uskun labada taa doontid bodho uskun ama usud wa imaa biziyaadati maca tabdiili shakli ziyaada ku dhacdo mufradkii waxbaa lagu kordhiyey shakligii iyo xarakadii mufradkuna way isbedeshay rajul ku dhawaaq jamciisa rijaal xarakadii way isbedesho ra buu ahaa mufradku jamciina ri baa layidhi jamcii ali baa la socda mufradkana ali lamuu socon kaasina waa maxay waa biziyaadati maca tabdiili shakli ziyaadana way dhacday xarakadiina waxbaa iska bedelay waxaa ka mida tusaalaha inoo qoran alacbud waa jamcu cabdin ah, cabdin maxaa jamciisu noqonayaa acbud muna muna tabdiilshakle ku dhicin caynkii markii hore xarakaysnaa ee fatxa ay saarnay sukuun baa fuulay marka jamca aliftan u horeysaana markii hore kuma jirinde abud markaa waa maxay waa biziyaadati maca tabdiili shakli wa imaa binaqsi maca tabdiili shakli mufradkiibaa wax laga sii yaraynaya xarakadiisiina way isbedelaysaa rasul rusul rasuul waa rasuulka keliya jamciisi muxuu noqonayaa rusul haddaba rusulshan maxaa ku dhacay waxa ku dhacay aye rasuul iyo rusul maxaa ku dhacay naqsi baa ku dhacay naqsi baa ku dhacay naqsigu halkuu kaga dhacay wowgii baa la gooyey tabdiilu shaklina u ku dhacayo raa buu ahaa imikana ru baa la yidhi rusul iyo rasuul bu ah saxiix walala kitaab maxaa lagu jamciyaa kutub sariir maxaa lagu jamciyaa surur waka maxaa kugu hadhay hal keliya kugu hadhay la tahay halkaas saddexdii baa ku kulmaya ziyaada ku dhacday naqsina wuu ku dhaco waxbaa laga jaray shakligiina wuu isbedelay ah, saddexdii bay ku kulmeen soo ma ku dhacday oo mufradkii waxbaa lagu kordhiyey naqsi baa ku dhaco mufradkii baa wax laga sii jaray shakli baa dhaco xarakadii mufradka wax laga bedelay tusaale hulaam sow halka wiil maa jamciisi muxuu noqonayaa hilmaan hilmaan haddaba khilmaankan culimay u fiirsada hulaam waxa ku dhacay naqsiyo aliftii laamka ka dambaysay ma joogto waa la gooye ziyaadaa ku dhacday oo dee miimka awal hore waxba kamay dambayn iminka maxaa ka dambeeya alif iyo nun shakligiibaa isbedelay oo ru buu imikana iminkana ri sadex la yidhi mayna ku kulmin marka lixdaas si-ood buu isku bedelaa mid toddobaad bay sheegaan oo ah ziyaado iyo naqsi ziyaadaa ku dhacday mufradkii naqsina wuu ku dhaco waxbaa laga jaray xarakaduna waa sideedii walam yujad lahu miaal wax tusaale ana looma helin walow caqligu haba keeno ha idhaahdo aqsaamtan taasina way soo bixi kartaa ha idhaahdee laakin tusaale iyada looma helino tusaala loo waayo jamu tafsiirkii intaasaan kaga gaabsanana wuxuu yidhi sheekhu fadamu ay fadamatu damadii kaainatun waxay ahaatay fi ismin ismi dhexdii ayay ahaatay ismigaasoo mufradin la keliyeeyey wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi jaaa waxaa yimiday axmedu axmed ayaa yimid wa jamci tagsiirin wa fi jamci tagsiirin jajabinta jamaceega dhexdiisa ayay ahaan wadalika tusaale ka qowlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi jaaa waxa yimiday alacbudu addoommadii ayaa yimiday aad tidhi labaynu haynaa halkaa afar baan ku haynaa haddaynu tafsiilinana mufrad munsarifa mufrad maalaa yansarifa jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maalaa yansarifa afar baynu haynaa soo wa jamci taniiin wa fii jamci taniiin dadiyaanta jamceega jamca dhexdiisa ayay ahaan domadii wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aha tidhi jaat muslimaatun ama jaat ilmuslimaatu dumarkii muslimaadka ahaa ayaa yimid iyo wixii lamid ah tidhi muslimaatu waa faacil marfuucu bilficli wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri lanahu jamcu muana asalim wa jamcu muana asalim tariifkiisana waynu sheegno majumi abialismi wata in maziidatayn calaa mufradihi baa la dhahdaa maxaa alif iyo ta loo soo doortay xuruftii kale looga soo doortay taniif bay tusiyaan labadaas alifta iyo taduba taniif bay tusiyaan wuxuu leeyahay waxyaale mulxaqaad u ah dib baanu dhigan doonaa insha alla wuu qaybsamaayo samaaci iyo qiyaasiba u qaybsamaa insha alla gadaal baan kaga warrami doonaa caawa bal jamcu tagsiirka soo xifdiya insha alla waxyaalaha ku dhacay waxyaalaha qaarkood idraad ahaan buu ugu soo arooray jamcu muanas asaalim ilaa lix bay gaadhsiiyaan shaadibina laba bayd wqisu fi dita wanaxwi dikra wadirhami musahari wasaxra wazaynabi wajamci ayr lcaaqili wawasfi hayr lcaaqili waayru da musallamu linaaqili saa inta labada bayd buu ku ururin jiray sharaxoogu insha alla gadaal bay noqon doonaan mulxaqaadna wuu leeyo laba la haleeshin jiray gadaal baynu insha alla ka sheegi doonaa mutamimadana iyagoo qoran bayba inoogu iman doonaan laakin bal tacriifkiisaasn ku gaabsada iyo iraabtiisa wa kuli ficli wa fi kuli ficlin ficil dhammaantii dhexdii ayay ahaan damadii ficilkaasoo mucrabin la icraabayo ficil kasta oo la icraabayo ficilka la icraabayo waad garanaysaa baylata wa ficilke waa mahati soo ya maya waa mudaaric sheekh mudaarica laftiisa qayd qeyd usoo dhignaa muxuu ah alkhaali min annuuneyn alkhaali min annuuneyn haddaba eeg kulu ficlin mucrabin hadaynu nidhaahno dee saddex ficil baa inoogu guda jira saddexda ficil waa maxay ficilka lagu qaybsamaye muctalaakhir iyo saxiixulaakhir iyo afcaal lhamsa asalkii muxuu ku qaydi jiray aladi lam yatasil biaakhirihi shayun buu ku qaydi jiray sheekhow oo mima yuujibu binaahu maxaa binihiisa waajibin jiray ka nuuni linaai wa nuuni tawkiid nuunta nuunan inaadka laydhaa iyo nuuni tawkiidku ficilka mudaaric binihiisay waajibiyaan midna sukuun baa lagu bineeya midna fatxaa lagu bineeya armayna saxiixayn culimo waa yahay aw yanqulu icraabahu ama icraabkiisa rara icraabkiisa maxaa rari jiray ka alif itnayn wa waawi ljamaacati wa yaai lmu'anahati lmukhaataba intaasi waa inaana la xidhiidhin saxiix walala waxaa binihiisa waajibinaya waa inaanu la xidhiidhin waa labadii nuunood wax icraabkiisa raraya oo xaraka ka raraya xuruuf u rarayana waa inuuna la xidhiidhin waa damiiru taniya damiiru jamci iyo damiiru lmu'anatha almukhaataba intaa markay laga waayo in intaasi la xidhiidhin ayaa lagu rafcinaya maxay dama lagu rafinaya wa markaa maxaa soo baxaysa inay laba yihiin ficil mudaaric oo saxiixulaakhira kumuu tusaalena waa yadribu marfuucun litajarudi can inaasibi wاljazimi wacalaamatu rafyi damatun daahiratu cala akhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun iyo isagiioo muctala wuu kuu tusaaleeyey ka yati maynaba sidaan culimo ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafyi damatun muqadaratu cala lyaai manaca min duhuuriha ahiqa liannahu ficlu mudaaricu saxiixu laakhiri walam yatasil mudaaric muctalu laakhir walam yatasil biaakhirihi shayun waka marka halkaa wuxuu kugu khulaaseeyey dama mawaadicda ay degto damadu waxay degtaa ijmaal ahaan afar mawdic afartaa saddex baa ismiya halna waa ficil haddaynu tafsiilinana toddobay degtaa shan baa ismiya labana waa ficil ismi mufrado munsarifa ismi mufrado maalaa yansarifa jamcu tasiir munsarifa jamcu tafsiir maalaa yansarifa jamcu lmuanaf asalmi shantaasi waa asmaao labana waa afcaal ficil mudaarico saxiixulaakhira iyo ficil mudaarico muctalaakhira idan gadaal baynu ka baraarujin doonaa calaamadaasi maxay noqon doontaa mushtarak bayna alismi walficli ficilkii ya wadaagsanaya iyo ismigii ka gudba walwaagu wawdii atatdhe way timiday fii jamci dukuuri kuwa labkaa jamacooga jamaca dhexdiisa ayay timiday jamicii asaalimi nabada galay min atagyiiri tagyiir iyo bedel ka nabada galay wadalika tusaale ka qowlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi asaalixuuna raggii wanaagsanaa hum iyagunbaa a ah kelidood ululmakaarimi kuwa sharafta iyo deeqsinimada u saaxiibkaa ah. kama atat ay ityaanan imaansho oo ka ityaanihaa imaanshaheega lamid a ah, fi lasmaai asmaa'ada dhexdeeda ay timiday asmaa'adii alkhamsati shanta ahay wahiya asmaadaa shantii allatii ta weeyi tatii imanaysa ay hiya asmaa'adu cala alwilaai ta xidhiidh ku imanaysa weeye abun aabbo weeye akhun walaal weeyi xamun dumaashi weeyi wafuuka afkaagii weeyi duu waduu duu weeyi jaraa qad jaraa xaal u dureersaday kullun mid waloo la arko oo shantaa ka midii mudaafan xaalu yahay kulligu mid la idaafeeyey mudaaf kaasoo mufradan la keliyeeyey mudaaf kaasoo mukabaraa la weyneeyey calaamadii labaad oo wow ahayd ayuu doonayaa mawaadicda ay degto inuu inoo sheego laba mawdicbay degtaa sidaynu asalkiiba kusoo marnay labada mawdic waxay ahaayeen jamcu lmudakar asaalim iyo alasma alhamsa soo saa mayahan de waa oo nadim yawn jamcu mudakar saalim waynu soo baranay oo waxaa lo odhan jiray maa dalla imikana waan tacriifinay calaa akara min inain biziyaadati waawin wa nuunin fi aakhirihi fi xaalati rafci wa yaain wa nuunin fi aakhirihi fi xaalatay nasbi waljari zayduna iyo zaydina haddaba jamcan jamcu mudakar asaalim la yidhaahdaa insha allah gadaal baynu u dhigan doonaaye laba shay baa laga keenaa waxaa laga keenaa calam iyo sifo ismi calama sida zayd oo kale iyo ismi sifaa sida muslimun oo kale labadaasaa laga keena marka calam laga keenayo shuruud shan uu leeyahay marka sifo laga keenayana shuruud lixa ayuu leeyahay insha allah waynu gaari doonaa mulxaqaadna wuu leeyahy mulxaqaadoodna mutamimada lafdiga inoogu qori doonto ilaa afar lafdi ayaa lasoo ilxaaqiya oo lasoo haleeshiiya shuruudda calamka waxaa ka mid a an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taai taaniifi wa min atarkiibi wa min alicraabi bixarfayn bal saasunu xifdiya insha allah macnahooda iyo waxyaalaha ka baxayana gadaal baynu ku arki doonaa an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taai wa min atarkiibi wa min alcraabi bixarfayn intaa waa inu calamu noqdo ismi intaasoo sifo laga helay waa inuu calamu noqdo ifadiina maxay noqon an takuna صifatan limudakarin caaqilin khaaliyati min taai taaniihi aye laysat min baabi afcala facla walaa min baabi faclaana facla walaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuanahu insha allah tafsiilkooga iyo tusaalayaashooda waynu gaari doonaa laakin ogaada inay jiraan de lafdun aan lagu dul marayn shuruud baa loo dhiga waynu gaari doonaa lakin ogaada labadaasaa laga jamciyaa ima an yakuna calaman wa ima an yakuna sifatan labadaasa laga jamciya mulxaqaad afarana wuu leeyahay waynu gaari doonaa insha alla ulima asaalixuuna mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi alwaagu niyaabatan can idama saalixan laftiisa ah sifadii lnahu jamcu mudakar asalim wanuunu ciwadu can tanwiini aw axaraka aladayn kana fi ism mufrad hum damiiru faslin la maxala lahu min alcraab ulu khabar mubtaday marfuucu bimubtaday wa calaamatu rafcihi وclاamة rفعh waaw اmaxdufaة lلتklص min اltiqاء saakinayn lafظa la haطأ ulu mdaa makarimn wa mdaa ilay waad soo craaban doontiin insha la waa basid bay la tahy waana mulaqi uluda nafteeda mulxaqa waxaa kaloo banaan markaa uludan waxaanu ka dhignay khabarkii asaalixuun waxaa kaloo banaan hum damiiru rafcin munfasil inaanu nidhahno mabni cala sukun fi maxali rafcin mubtada hani uluna khabarkeyga aynu ka dhigno wajumlatu min almubtada hani wakhabari fi maxali rafca khabar mubtada awal inaanu nidhahnaan way dhacaysaa damiiru faslin waad ka dhigi kartaa cala alasax waka halkaana waxaynu kaga baxnay jamc mudakar asaalim tacriifkiisii iyo inuu laba ka yimaado inuu caalam ka yimaado ama inuu sife ka yimaado shuruuddaada iyo mulxaqaadeedana gadaal baynu ka arki doonaa insha allah asmaaulkhamsihiina wuu kuu sheegay haddaba asmaaulkhamsaha xadduhaa cadduha tacriifkeegu waa tiradeeda waa ta kuu qoran abun iska xifdi akhun xamun abun waad garanaysaa waa aabbahade akhunna waad garanaysaa waa walaalka fuuna waad garanaysaa waa afkaaga duuna waa mid waa bimacnaa saaxib loo jeedaa duuna maxaa ku yimiday xam ku yimiday macaani fara bay culimadu ku idlaaqaan macaani fara ayay ku idlaaqaan macaanideeda waxa ugu mashhuursan in la idhaahdo waa dumaashi oo ismu liaqaaribi zawji in la idhahdo zawjka aqaaribtiisa ayuu magac u yahay markaa waa hamuuji baa la odhanaya gabadha maxay u yihiin ninkeega maaderadii iyo walaalihii iyo sow dumaashi maaha qawlkaasaa u fiican bay leeyihiin maya xagga gabadha wax ka soo jeedaa la dhahdaa maaha labadaba uu ku wada dhacaya ilaa sagaal idlaaq inay mari jireen baan filaya laakin kaasaa u mashhuursan waka haddaba asmaaulkhamse shuruud buu u sheegay bal asmaaulkhamse waan sheegaynaa shuruuddeeda maadaamuu sheegay sheekh wade wuxuu leeyahay sideed shardi sideeddaa shardi shanbaa shan caama saddexna waa khaas shanta caamkaa ee ay wada leeyihiin asmaaulkhamsi waa inu muda ismigana waa inu mudaaf yahay ismigana asmaaulkhamsi waa inu yahay mudaaf garana waa maxay waa ina tiiriyade waa inu yahay oo la idaafeeyo maxaa kaa baxaya haddii aan la idaafayn ka warrama asmaaulkhamsihi xaraka daahira la icraabaya haadaa abun baad iska odhanaysa ra'aytu aban marartu biabin asmaa khamsa maa markaade soo ma aragti limaada shuruuddii bu waayde mudaaf baa shardi ah asmaa lkhamsa idaafadaasaa la qaydaayo ligayri ya lmutakalimi ya lmutakalim waa inaan loo idaafaynin haddee ya lmutakalim loo idaafeeyo ka warrama haddee ya lmutakalim loo idaafeeyana waa lagu qadarayaa saxiix walala maxaa la odhanayaa haadaa abi baad odhanaysaa waad ku qadaraysa ya waraaytu abi wamarartu biabi ulaamiyi bay lamid noqoni ayay lamid noqoni waan garanay ka soco mufradan baa shardiya mufradka maxay nagaga baxaya jamcii iyo musanihii soo garan mayse haddaba haddii la tafniyayo asmaalkhamsi ka warrama dee icraabtii musanaha la icraabaya jaaa abawani dee abawani waa faacil baad odhani marfuuc alaamatu rafci allif limaada liannahu musanaade musanu noqday markaana waa inuu mufrad yahaa shardiga hadduu jamcu dakarusaale noqdana lamid jaaa abuna hadduu jamcu tagsiir noqdana lamid jaaa abauka xarakadii wixii la icraabi jiri maad ku icraabaysa jamcu dakarusalim hadduu noqdo sidii aad u icraabi jirta u icraab musana hadduu noqdo musana sida loo icraaba ad u icraabi jamcu tagsiir hadduu noqdo jamcu tagsiir kasaynu u icraabanay hadda waan soo marnay maaha sidii baa loo icraabaya ka soco mukabar baa kuu yimid mukabarka maxaa ka baxaya musakarka taskhiirka qaab loo taskhiiriyaa jira kutubta dimaan ku gaari doonaa insha alla mulxiihi ayaan ku gaari doonaa insha alla haddii la taskhiiriyana waxa weeyaan xaraka daahira la icraabaya xaraka daahira ayaa la icraabaya haadaa ubayuka waa aabayarowaagii ila waa taskhiirisay haadaa ukhayu zaydin waa zayd walaalyarowgiisii waa taskhiirisay ma siiqadii baad bedesho waa taskhiirisay markaana xaraka daahira la icraabaya waay markaa muxuu inoo sheegay mudaafan idaafada maxaynu ku qaydnay ligayri yaai mutakalim mufrad mukabr mansuub yaunisba waa inayna gelin haddii yau nisbe ay gasho oo la nisbeeyana isagana waxaa lagu rafcini damo tusaale jaa abawiyuka abawiyuka akhawiyuka saasay noqoni waa la nisbeeyey markaana xaraka daahira ayaad iyadana iraabi imisaynu haynaa shan soo ma shantaasi waa mushtarak way ka dhexaysaa intaba saddexna waa khaas oo fu waxaa loo shardiyaa oo gaar ay la tahay an takuna khaaliyatan min almim waa ina mim ka maran tahay oo luqo ku banaan weeyaan in mim lagu daro mim loo khatimaano haddee mim loo dambaysiiyo xara dama lagu rafcinaya maxaad oranaysaa haadaa famun ra'aytu faman marartu bifamin nadartu af lama soo mareen nadartu ilaa famin af baan eegay bimacnaa saaxib waa inanu noqoto duudii mawsuulada ahayd iyo kuwa waa inana noqon waynu gaari doonaa insha allah ismi jinsi daahira oo hayri sifaana waa inaan loo idaafin maxaa looga jeedaa waynu gaari doonaa insha allah markaa sideeddaa shardi baa iyadana loo xifdiyay ya asmaa lkhamsihi laqmada eeg hadaba walwaagu wawdii atat way timiday fii jamci kuwa labka ah jamiciisa dhexdiisa ayay timiday jamicii asaalimi galay min atakhyiiri isbedelka nabada galay wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi asaalixuuna raggii wanaagsanaa hum iyagunbaa aululmakaarimi waa la xasriyey kuwa hee makaarimta iyo sharafta u saaxiibkaa iyaga uunbaa ah ityaanan imaansho ayay timiday oo ka ityaanihaa wowda imaanshaheega lamid ah fil asmaai asmaa'ada dhexdeeda asmaadii alkhamsati shanta ahay waa min baabi taqdiimi ismi lcadadi cala almacduudi ismulcadadkii oo khamsaa ayaa macduudkii la tirinayay oo alasmaa laga soo horreysiiyey asalkuna waa fi lasmaai asmaadii dhexdeedii asmaadii alkhamsati shanta ahay wa hiya asmaa'adaa shantii allatii taweeyi waa mubtadi iyo khabar tatii imanaysa waa ficilkii haddaan ka soo sheekaynayna damaa lagu eraabaya tatii imanaysa ay hiya iyadu cala wilaayi xidhiidh ku imanaysa abun weeyi khabarka ka bedel alatiya ama hiya iyadu abun aabba weeyi akhun wa akhun akh weeyi xamun wa xamun dumaashi weeyi wa fu ay wahaadaa fuuka kani afkaagi weeyi waduu maalin ay jaaa duu maalin mid maal u saaxiiba ayaa yimid weeyi jaraa qad jaraa xaal u dureersaday kullun mid waloo la arko oo shanta ka mid ihi mudaafan xaaluu yahay kulligu mid la idaafeeyey mufradan xaalu yahay kulligu mid la keliyeeyey mukabaran xaalu yahay kulligu mid la weyneeyey saanawad ohan karta <clears throat> wa fi lmuhana naxwu zaydani lalif wa nuunu fi lmudaaric aladii curif wlalifuda soo qaado alifaa mubtade walalifu aliftii kaainatu way ahaan fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa ayay ahaan wadalika tusaale naxwu zaydani ay jaaa zaydani labadii zayd baa yimid iyo wixii lamid a odhahdaa tiri iyo wixii lamid aweeyaan <clears throat> musanena waynu ka soo warannay oo dee waa maa dalla cala اtnayn biziyaadati alifin wa nuunin fi akhiri fi xaalati rafci wa yaain wa nuunin fi aakhiri fi xaalatay nasbi waljari shuruud buu leeyahay ilaa toban bay gaadh ilaa waxay gaadhsiiyaan koob iyo toban sideed bay noo qoraya waad xifdihaysa ibnu shardiga beydka shardm mxuu eh, ahaa tarkiib isasaarkiisa iyo sharixitaankiisa iyo tusaalayaashiisana dib baynu udhigan doonaa shardulmusanaa an yakuna mucraba wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaahilun lam yuqni canhu hayruhu walam yakun kulan walaa bacda wala mustaqriqan fi nafyi nilta amala intaasay ku ururin jireen mulxaqaad buu leeyahay waxyaala mulxaqaad u leeyahy mulxaqaadiisana waxaynu ku gaari doonaa mutamimada waa la jamciyaayo abyaad baa lagu jamciyaa khulaas ahaan qaacid ahaan wa alxaqu lmusanaa khamsatan kila kiltaa wmaa sumiya wna wanata lakinahum fi lwalayn ishtarauu idaafatan ila damiiri faclami wmaa siwaa haadayni jaaa mulaqa can taqyiidi biladii qad culliqa intaasay ku ururiyaane waynu gaari doonaa muanana sidaa u hayso wlalifu alifti kainatu way ahaani fi lmuhana muhanaha dhexdiisa ismiga labada laga dhigay sheekhu wuxuu cabiray muhanuu cabiray asalkiina taniyu cabiray tacbiirka faraca oo naadimkii uu cabiray ayaa ka fiican tacbiirkii asalka uu cabiray inkastoon kaga jawaabayna tacbiirka asalka laftiisa masterkaa taniyaa ah wuxuu uga jeeday ismi mafcuul musan uga jeeday waka wlalialifti kainatu waxay ahaani fi lmusana musanaa dhexdiisa wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi jaaa zaydani labadii zayd ayaa yimiday wanuunu nuuntii nuuntii athaabitatu sugnayd kaainatu waxay ahaani fi lficli ficil dhexdii ayay ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa alladii mudaaricaasoo curifa la aqoonsaday ay huwa mudaarica biyafcalaani ay bihimaa labadii maqnaa yafcalaani way samaynayaan wa tafcalaani ay wa antumaa labadiinanow tafcalaani waad samaynaysaan lagu aqoonsaday wayafcaluuna ay wahum jamicii ragga maqnaa yafcaluuna way samaynayaan lagu aqoonsaday wa tafcaluuna ay wa antum idinku ragyahow tafcaluuna waad samaynaysaan lagu aqoonsaday maxuma kaainayni xaalada ay ahaadeen yafcaluuna iyo tafcaluuna maxumaa ay maca yafcalaani watafcalaani yafcalaani iyo tafcalaani macooda xaalada ay ahaadeen wa tafcaliina ay waa anti gabar yahay tafcaliina waad samaynaysaa lagu aqoonsaday tarxamiina lagu aqoonsaday waadu naxariisani tarxamiina waad naxariisani gabar yahay xaalii lixaalii xaaladayda darteed baad iigu naxariisani xaalada alqaa'imi b aniga igu qumsan xaalada inaad unaxariisan loogama jeedo de xaalad looma naxariisto xaalada looma naxariisanayo saaxibulxaalkaa loo naxariisanaya de markaa waxaanu soo qadarana lam washtaharat waxay ku shuhrowday ku caanbaxday ay hiya mawaasiintani bilafcaali bay ku caanbaxday afcaashi afcaashi alkhamsati waa min baabi taqdiimi ismi lcadadi cala lmacduudi matana waynu garanay dee ficilka mudaarina waynu soo sharnay hadda sharax labaad kuma baahne wuxuu kuleeyahay ficilka mudaaric waxaa lagu yaqaanaa yafcalaani tafcalaani tafcaluna yafcaluuna tafcaliina shantiiba u kuu sheegay soo ma saynu sheegnay unbaa looga soo saaraya markaa tafcalaani waa dul taagnaanin qaabkii loo dhisay garo waa ficil kasta oo mudaaric oo yaa lagu bilaabay alif rafciyey wow rafciyey ama ta lagu bilaabo alif rafciyo wow rafciyo ya rafciyey waa inta laqmada eeg wa nuun waa mubtade i mudaarici dee jaariya majruurkaasaa khabara alladii waa sifo iyaynu ka sifaynayna ya mudaarica dhabe curifa la aqoonsaday ay huwa ladiga waa sila soo aragti jumladaas biyafcalaani jaari majruurka aggaa curifa ku tacalujida wanuunu nuuntii wanuunu nuuntiina nuuntii athaabitatu sugnayd kaainatun waxay ahaan fi lmudaarici ay fi lficli ficil dhexdii bay ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa alladii mudaaricaasoo curifa la caqoonsaday ay huwa mudaarica biyafcalaani ay bihimaa labadii maqnaa yafcalaani way samaynayaan lagu caqoonsaday tafcalaani antumaada soo qaado wa antumaa labadiina now tafcalaani waad samaynaysaan lagu caqoonsaday wa yafcaluuna ay wahum jamci raggaa maqnaa yafcaluuna way samaynayaan lagu caqoonsaday wa tafcaluuna ay wa antum idinku tafcaluuna waad samaynaysaan lagu caqoonsaday mahuma waa daruuratu nadmi maahuma waa darafkaas xaal buu noqonaya kaainayni xaalada ay ahaadeen yafcaluuna iyo tafcaluuna mahuma ay maca yafcalaani wa tafcalaani yafcalaani iyo tafcalaani macooda xaalada ay ahaadeen wa tafcaliina ay waa anti gabadh yahay tafcaliina waad samaynaysaa lagu aqoonsaday tarxamiina waad u naxariisan lagu aqoonsaday ka bedel xaalii lixaalii xaaladayda darteed ayaad iigu naxariisan xaalada alqaa'imi bi aniga igu quntay washtaharat way shuhrowdo way caanbaxday ey hiya mawaasintan mawaasiintan aynu soo tilmaanay bilafcaali afcaal bay ku caanbaxday afcaashii alkhamsati shanta ahayd wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk